الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعlى آlih وأصxaabih وman tabcahm bإxsan إlى ywm اddin ama bacd waataynu tilmaanay shiikhu inuu noo taxayo aayado aad u badan oo uu kaga hadlayo magacyada alleh iyo tilmaamihiisa oo welibana tusaalayaal noqonaya oo aayaadku intaa ay ka badan yihiin aayadahaas waxaanu tilmaanay aayadood inay gaadhayaan axaadiisna waa inoo keeni doonaa insha allahu tacaala aayadaha shikhuu taxayo waxaa laga yaabaa sifo keliya inuu lix ama toddoba aayadood u keeno marka aayadda iyo tafaasiisheeda iyo macnayaasheeda waxba ku fogaan mayno baynu laqbaynaynaa kadibna sifada ku guda suganun baynu tilmaamaynaa in allahu tacaala wixii tafaasiil aayaadka ku saabsan tafsiirka lagu noqonayo maqsuudkeen hadda waa kitaabkan maqsuudkiisa in la fahmo wey maha aayaad in la tafsiiro awjuhdeeda iyo luqadeeda iyo aqwaashii mufasiriinta iyo wixii lamida taasi waa tambiih talabaad aayaadkanu soo marnay waxaa ka mida waa su-aal weeye oo alxakiim alkhabiir laba ifa ku sugan maxay ifatu alxakiim maxaa ku sugan ifat lxikma faqa ya saddex baa ku sugan alxikma fi lafcaali walaqwaal alxukm ifadii baa la doonaya ifat lxukm inuu wax xukumo iyo ifat alixkaam wlitqaan nacam sunca allahi aladii atqana kula shay ay axkama kula shay nacam alkhabiirna nacam haye صifat alkhabar alkhibra ayb iyo alibra iyo alubr maxay ku kala duwan yihin khibradda waa la yaqaan naam naam alcilmu bibawaطin اlumuur waa khibra wey khubriguna waa alcilmu bidawaahir alumuur ilahay labadaba waa ku sifaysay labadaba waa ku tilmaamay waxaynu kaloo soo tilmaanay doonitaanka alle subxaanahu wa tacaala aliraada inay laba tahay doonitaanka alle inuu laba yahay markaynu af soomaali ku sheegayno waa doonitaan laakiin carabi haddaynu ku sheegno waa mashiio iyo iraado naam mashiiadu waa imse qaybood almashia almashia waa imse qaybood iyo mashiiatu harciya ayb mashiia harciya tusaalaheedii ah si fiican bay wadaas uga dhaliyeen laakiin mashiicadu ma qaybsanto almashiia laa tanqasim waynu sheegnay soosoomahayn mashiicadu ma qaybsanto dunitaan ha noqoto laakiin nusuusta sharciga haddii la eego mashiio ah hadii la isticmaalo waa mashiiat kowniy faqad iraadada baa waxay noqotaa sharciya iyo kowniy markay kowniye tahayba bimacna mashiia tahay marka waxaa qaybsamaya waa iraadada labada macnahooduna waa doonitaan shaaa bimacnaa araada wey laakiin iraadada waxay axyaana noqotaa mid sharciya ayay waxawey noqotay ayb aliraada alkowniya wsharciya maxay ku kala duwan afar shay ku kala duwan marka la faahfaahiyo haddii la isku celinayana waa laba naam alsharciya naam farqiga udhexeeya sharciya iyo kowniya iraadada sharciga ah waxay laaimsanaysaa maxabo in la jecelya kul maa araadahu sharcan axabahu soma waa jecelya awniyadana waxaa ka dhalanayo ka laaimaya inay dhacdo idan kula maa araadahu kawnan waaqicun laa maxaala wuxuu kown ahaan u doonay inay u dhacdo ilowba ilow ay dhacaysa maxaa halkaa laga fahmaya haddii la yidhi iraadada sharciga waa jecelya laazim ma aha inay dhacdo inay dhacdona waa laga yaabo inaanay dhicinna waa laga yaabo ayib ta kalena ta kalena kowniyada waxaa la yidhi waxaa laazima inay dhacdo laakiin laazim ma aha laaimat wuquuc wey ayru laaimat maxab laakiin kama laaimaysa inuu jeceliya waana halkay ku khaldameen ahlulbidacu ay ku khaldameen muctaila iyo jabriya waa halkay ku khaldameen ama alqadariya wljabriya waa halkay ku khaldameen labadaa doonitaanbay mid ka dhigeen labadaa doonitaanbay mideeyeen way isku waafaqsan yihiin taas markay labadoodii mideeyeen baa maxaa ka dhashay wax kastoo alle uu doonay wax kastoo alla uu doonay inuu jecelya saasay u kala dhaliyeen dabeedna muctasiladu dib bay uga baxeenoo waxay idhaahdeen wixii xun ee kownka ka dhacaya alle ma doonayo raallina kama aha mana doonin xataa kown ahaan uma doonin waayo labadii waa isugu xidhay qolada kalena waxay dhahdeen macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta dhacaysana ilaahay baa dadka ka doonay waana doonaya waana jeceliy asbaxtu munfacila lima yakhtaaruhu mini fa ficlii kulluhu aacat waa kuwa odhanaya labadoodii baa kala dhashay dunuubta intay dhex dabaashaan ayay odhanayaan ilaahay baa jecelin la sameeyo aacaadkii iyo macaasidiibaa agtooda isku mid u noqday maadaama allah uu doonay doonitaanka ilaahay macasida uu doonayna waa xagga kownka laakiin harci ahaan uma doonin sidaa awgeed jacayl ka dhalan maayo marka kala soocidda la kala soocayo waxa weeye waa mid waxa weeye lagu fahmayo nusuusta lagu fahmayo lagagana badbaadaya caqaa'id baila muctailaduna aad bay u waasiciyeen baabulqadarkeenu insha allahu tacaala ku faahfaahin doonaa wax kastoo shara oo dadku ay dhibsanayaan ilaahay shaqa kuma laha camr bn cubayd waa tii loo yimi layi noogu ducee halbaa naga luntae odaygii miyiga ka yimi halbaa naga luntae ii ducee ilaahay inuu waxaweye ii soo celiyo dabeedna ducuu ula kala baxay xalqadiisiibuu fadhiya ardayna waa la joogtay dabeedna waxau ihi ilaahayow waxa weeye maad doonayn hashiisu inay lunto ilaa hashu inay lunto waa shan wuxuu aaminsanya ilahay inaanu qadarin ilaahayow inay lunta maa doonayn laakiin way lunta ilaahay waxaanu ku weydiisananaa inaad u soo celiso in la soo celiyana waa wax wanaagsan oo ilahay baa qadaray buu leeya dabeedna baa u jawaabo waxaa war ducadaada waxba ugama baahni waayo waxaan ka baqayaa sida markuu doonay aanu doonin inay lunto dabeedna doonitaankiisii uu socon waayey yani ma doonayn inay lunto haddana way lunta waxaan ka baqayaa intuu doono inuu soo celiyo inuu soo celin waayo marka xitaa firada saliimkaa ayay caqiidada noocaasi khilaafsan tahay marka iraadadii adiladeedii baynu ku sugnayn shiikhu dhowr aayadood buu inooga tilmaamay waxaa ka mida ah qowl llahi jala wacala wa qowluhu subxaana uxilat lakum bahiimat lancaam uxilat lakum waxa laydin banneeye oo laydin xalaaleeyey bahiimat lancaam waxa weeye nicmoolayda kuwooda aan waxba maqlayn ee waxba magalatada ah oo iyo geeliyo lodi bahiima la yidhaahdaa nacamna waa la yidhaahdaa ilaa maa yutla calaykum wixaa laydinku dul akhrin doona mooyaane hayra muxili sayd ugaadha kuwa xalaashanaya hayrkeed xaalaad wa ntum xurum idinkoo waxa weeye muxrimiina oo waxa weeye xaramka ku guda sugan ama xaj iyo cumro xidhay wlxaal antum xurum ay fii xaali lxraam ama fii xuduud lxaram in allaha alle yaxkumu wuxuu xukuma maa yuriidu waxa uu doono alla xukuma ayaddu waxay noo tilmaamaysaa iraadada alle subxaanahu wa tacaala all subaanahu wataaala wixii uu doono inuu xukumo doonitaankanina waa doonitaankii harcigaah doonitaankii harcigaah yani yaxkumu wayusharicu maa yuriid an yakuna harcan waxaana hadda lasoo tilmaamay wax la xalaalaynay iyo wax la xaaraantinimaynay marka iraada sharciya ayaa ku sugan oo alla subxaanahu watacaala isagaa doonay bahimatu ancaamka inuu xalaaleeyo isagaana xaaraantinimeeyey xilliga qofku muxrimka uu yahay ugaadha bariga ama duurjoogta inuu cuno alle subxaanahu watacaala ayaa diiday ilaahayna wuxuu doono ayuu waxa weeye sharciyeeyaa oo uu jideeyaa wa qowluh faman yurid illaah kii alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa u waasiciyaa sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka waman yuridka uu doona an yudilahu inuu lumiyo yajcal waa ka yeelaya sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhiya xarajan cidhiidhigiisuna uu daran yahay kaannamaa yasacadu waxaad moodaa inuu fuulayo oo isku kalifaya inuu fuulo fi samaai samada waayo qaabka ficilka loo dhisaybaa sidaasa ah. takaluf baa ku guda sugan yasacadu asalkeedu waa yascadu waa marka caadiga laysaga fuulayo laakiin yasacadu ziyaadaة اlmabna tadulu cala ziyaadaة اlmacna yani macno dheeraada ku sugano wuxuu isku kalifayaa inuu fuulo kaanamaa yasacadu waxaad moodaa inuu isku kalifayo fuulitaanka fi samaa samada waxa weey uu fuulaya ama koraya kadalika sidaasoo kale yajcalu llahu alla waa yeelaya alrijsa cadaabka cala ladiina kuwii laa yuminuun waxa weey aan rumaynayn ama iimaankaan laga helin ayadan iyadana waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala doonitaankiis doonitaanka halka lagu sheegayaana ee aayaddan labada jeer lagu sheegayna waa doonitaankii waxa weeye kowniga ahaa oo all subaanahu wataaal cidii uu doonana waa lumiya cidii uu doonana waa hanuuniya ciduu doonana all subaanahu wataaal waa hanuuniya iraada waxa wey kowniya ayaa waxawy ayadana ku sugan wa qwluhu subxaana halkaa doonitaanki aynu soo sharaxna baa dhammaaday wa qowluhu subxaana waxaa ka mida ah aayadaha tilmaamaya tilmaamaha alle waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin waaxsinuu samafala oo wanaag la kaalaya ina allaha alla yuxibu waa jeceliya almuxsiniina kuwa samafala waa jeceliya halkan wuxuu shiikhu inooga bilaabaya sideed aayadood oo dhammaantood ku saabsan inuu alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaaman yahay sifada loo yaqaano صفة المaxabna wa صifaة ficliya wa صifa ficliya yuxibu man yashaa mataa shaa ilaahay ciduu doonuu jeclaada qaabkuu doonana waa u jeclaada waa ifaadka loo yaqaano aifaat ficliya alhtiyaariy ifaadka ficilka ee alla subxaanahu watacaala doonitaankiisa ku xidhan markuu uu waxaweeye sameeyo ifat lmaxaba ahlu sunna waljamaaca way isku waafaqsan yihin aayaadka iyo axaadiista ku timina aad iyo aad bay u badan tahay waa sifo mutawaatira oo kitaabka iyo sunnada aad iyo aad ugu yimi waana sifo macnaha ay tilmaamaysaa ay tahay alla subxaanahu wa tacaala inuu wax jeclaado jacaylka alle subxaanahu wa tacaalana waa jacayl weynidiisa iyo cadamadiisa u qalanta wey maaha jacaylka makhluuqa oo kale qolyaha ahlulbidacee diidaa labay u qaybsamaan qole waxa weeye ku talax tegay sida jahmiyada iyo cidda la midka ah oo odhanaya laa yuxibu walaa yuxabu ilaahay waxba ma jeclaado lamana jeclaado yani mid la jeclaadana ma ah mid wax jeclaadana ma ah oo labada dhinacba way diideen uulaat sida jahmiyado kale qolada soke oo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kuwa la ah iyagu dhinac ka sugan dhinacna way diideen waxay diidan yihiin iyagu alle subxaanahu watacaala inay ku qunto afcaasha ikhtiyaariga ah ee mashiicada ku xidhan ee soo cusboonaanaya ta noocaasay diideen alle subxaanahu wa tacaala inuu ku sifoobo dabeedna iyagu waxay diideen ilaahay inuu wax jeclaada ayay diideen hebel buu jeclaada ficilka noocaasuu jeclaada ayay diideen laakiin dadku inay jeclaadaan alle subxaanahu wa tacaala way sugeen waxay yidhaahdeen yuxabu walaa yuxibu ilaahay waa la jeclaadaa laakiin isagu waxba ma jeclaado waayo waxaa ishkaalku uu kaga yimi qoladaas alle inay u nisbeeyaan ficilada noocaasa inuu sameeyo ama ay ka soo fulaan labaduba waa baail ilaahay jacaylkiisu waa sugan yahi kitaabka iyo sunnadana waa ku sugan yahi mar walba qaacidadii shiikhuu bilowga inoogu soo faahfaahiya waa inaad xasuusnaataan oo ahayd laa axada aclamu min allah waasaxu min allah waansaxu min allah wa asdaqu min allah eh. ilaahay waxa weeye cidi kama run badna hadalkiisana waa sugayn inuu wax jecel yahay yuxibu isagaa inoo sheegay waana run wey kitaabkiisaanu inoogu sheegay qaciga mutawaatirka ah wa aclamu binafsi naftiisana cidi isagaa naftiisa cid walba ka yaqaana naftiisu ku tilmaamay inay wax jeclaato cidina dadka ugama naseexo badnaa oo alla subxaanahu watacaala dadka khaldi oo erayo noocana oo aanu ku tilmaanayn oo ay u fahmayaan alla inuu wax jeclaanayo alla subxaanahu watacaala iskuma tilmaamin walaa afsax cidina kama aftahansana oo cid odhanaysa hadda macnahaasuu uga jeedaa erayadana ku tusi maayaan kuwa ka wanaagsan oo ka fasixsan baanu haynaa oo aanu ku badelaynaa oo yuxibu yani yuriidu iaabata almuxsiniin wuxuu doonayaa kuwa samafalka sameeya inuu abaal mariyo oo abaalgud wanaagsan siiyuu doonaya ayay waxawey ku aweyneen marka waxyaabaha noocaasoo dhan waa baail wey wa axsinuu samafala in allaha alla yuxibu waa jecelyah almuxsiniina kuwa wanaaga sameeya ixsaankuna waa laba alixsaanu fi lcibaada wlsaanu fi lcibaada wlixsaanu fi lmucaamala alixsaanu fi lcibaada waa ti lagu faahfaahiyey xadiidkii jibriil an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak wa alixsaanu fi lcibaada alixsaanu fi lmucaamalana waquluu linaasi xusna hadday qowlka tahay in allaha kataba alixsaana cala kulli shay faida qataltum faaxsinu lqitla waida dabaxtum faaxsinu dibxa waxa weeye dadka mucaamalada lagula mucaamilayo waqul licibaadii yaqulu latii hiya axsan adilo badan bay leedahay waa dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan dadka in lagula macaamilo badlu nada wa kafu lda waxtimaalu lda wa alaaqat lwaj afartaasaa lagu soo kooba dhaqanka wanaagsan badlu gacantaadu inay furan tahay waa dabeecad xumawe wa kafu lda dadka inaad dhibka ka daysato af iyo adin iyo ficilba iyo ixtimaal lda dhibka dadka kaaga imanaya inaad xamisho dulqaada inaad yeelato wa alaaqat lwajhi weji furnaan dadka inaad kula macaamisho cabuuska inaad waxa wey iska ilaaliso waa usuusha mucaamalada wanaagsan ee dadka lagula macaamilayo wa qowluhu qowlkii alla uu yidhi wa aqsitu cadaalad sameeye in allaha alla yuxibu waa jeceli almuqsiiina kuwa cadaalada sameeya walibana aayaadkana waxaa inoo tilmaamaya waxyaabaha alle uu wax ku jeclaado waayo waxaynu tilmaannay ifat lmaxaba waa ifo ficliya oo alle subxaanahu wa tacaala ciduu doona uu jeclaanay laakiin adiladu waxay inoo tilmaantay waxyaaba laysku jeclaanayo marka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay inuu wax jeclaado waataynu u soconno shayga hadda la tilmaamay inuu dadka ku jeclaanayana waxaad ka faa'iidaysanaysaa haddii laga helo inuu alla subxaanahu wa ku jeclaanayo haddii laba lagu weydiiyo inaad adigu ilaahay jeclaato inaad xaqiijiso iyo inuu alla ku jeclaado in la xaqiijiyo teebaa weyn inuu alla ku jeclaado subxaanahu wa culimmadu waxay yidhaahdeen ashanu kula shani an tuxabba an tuxabba laa an tuxibba xaalka weyni waa in alla ku jeclaado mid waliba oo sheeganaya hadda ka dadka ugu dembiga badan leh haddii alla la weydiiyo oo aan jeclahay buu odhanay beenna kuma sheegin laakiin waa jacaylnaa qisa cid waliba jacaylka all way sheeganaysa laakiin xaalada weyne waxay tahay alla inuu ku jeclaado oo aad ka mid noqoto dadka all subaanahu watacaala uu jeceliy marka waa inaad danaysaa wixii alla uu kugu jeclaan laha inaad danaysa w si alla subaanahu watacaala uu kuu jeclaado danaynta aad danaynaysaa waxay tahay lafteedu jacayl alle subaanahu watacaala aad jeceshahay marka awal waxaa la soo sheegay sababka ilaahay inuu wax ku jeclaado haddana waxaa la tilmaamaya ilaahay cadaaladda inuu wax ku jeclaanayo qofkii cadaalad samaynay cadaaladuna waa shay walba meesha ku habboon in la dhiga wey cid walba xaqay lahayd in la siiyo laasimna ma aha inay sinaadaan oo cadaaladu mar walba ma gasho laba shay in la siimo ma gasho inankaiyo inanta cadaaladu ma aha dhaxalka in lagu simo cadaaladu waxay tahay siduu sharciga u dhigay in wax loo siiyo ayay cadaaladu tahay ilaahay baana dadka danahooda uga cilmi badan oo haddii la simi lahaa waxay noqon lahayd inamada in la dulmiyey bay noqon lahayd ee cadaaladu waa in loo kala badiyo marka cadaaladu shay walba meesha ku haboon in la dhiga wey mar walba ma joogto inoo baandheeya oo isleekaysiiya waxa wey ma joogto wa qowluhu subxaana iyo qowlkii alla uu yidhi fama staqaamuu lakum intay idiin toosnaadaan fastaqiimuu lahum u toosnaada heshiiskii aad gaalada la gasheen yacnii intay heshiiska ku taagan yihiin idinkuna waxa weeye ugu taagnaada oo heshiiska u ilaaliya ina allaha alle yuxibu waa jecelya almuttaqiina kuwa ka cabsada ee cadaabkiisa iyo cadhadiisa ka digtoonaada alla subxaanahu wa tacaala waa jecelya cidii all ka cabsatay ifatu taqwa laga helana waa waxyaabaha ilaahay adoommadiisa uu ku jeclaado waxay kaloo ayadu inoo tilmaamayso alla subxaanahu watacaala inuu jeclaado cidii waxawe tilmaanta laga helo oo ifatmaxaba uu ku sifaysany iyo wa qowlu in allaha alle yuxibu waa jecelya atawaabiin kuwa waxaweeye towbada badan ee ilaahay u soo noqoshada badan wayuxibu waa jecelihi almutaahiriin kuwa ahaaro qaata ee waxa weeye istahirana ilaahay waa jecelihi xisan waa macna xisan wixii wasakha ee nijaasa ah ee ishwa ay qabanayso iska nadiifiya xagga macnahana dunuubta iyo macaasida iyo shirkiga iyo bidcada waxa weeye iska nadiifiya alla waa jecelihi waxaa la tilmaamay laba sifo oo qofku haddii uu ku sifooba alla subxaanahu wa tacaala ku jeclaanayo attawba dadka ilaahay u toobadkeena ilaahay usoo noqda alla subxaanahu wa tacaala inuu jeclaanayo welibana dadka badiya attawaabiin yani yugiruuna tawba kuwa towbada badinaya sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inagu gubaabiyey ayuha nnaas tuubuu ila allahi wastakfiruun fainii atuubu ilayhi fi lyowmi akara min miati mara kuwa towbada badiya ilaahay aad ugu soo noqdo iyo kuwa ahaaro qaata alla subxaanahu wa tacaala wajceliy wa qowluhu tacaala qul waxaad tiraahdaa nabi maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah kuwa alla jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay waa idin jeclaanaya wayafir lakum unuubakum unuubtiinana waa idin dhaafaya hadday dhab idinka tahay oo alle subxaanahu watacaala aad jeceshihiin sunnadayda iyo hadigayga qaata alle subxaanahu watacaala waa idin jeclaanaya aayadan culimmadu waxay ku macneeyaan ama ku tilmaamaan aayat lmixna aayadda imtixaanka wataynu hadda ka soo hadlaynay qof kastaa inuu sheeganayo alle subxaanahu watacaala inuu jecelyahy qof waliba inuu sheeganayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu jecelyahy aayaddanaa lagu imtixaanaya ilaahay ma jeceshaha haa sunnadaa qaada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaata hadduu diido waxa weeye jacaylkiisu waxay noqonaysaa sheegasho ayay noqonaysaa low kaana xubuka saadiqa la aactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu waqowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida xagee laga qaatay maxabada ilaahayna wax jecelya tuxibuuna allah miya ilaahaynu wax jecelya xagee laga qaatay yuxbibkum llah ilaahay baa idin jeclaanay tuxibuuna allahna waa jacaylka all la jeclaanayo dadku ay jeclaanayaan wa qowluhu tacaala man yartada minkum kii ka ridooba ee idinka mida can diinihi diintiisa fasawfa yaati illaah ilaahay baa keeni doona biqowmin qolo yuxibuhum alla wataynu hore usoo tilmaanay ahlu sunnuhu inay qabaan ana allaha yuxibu wayuxabu labadaba meeshaa lagu tilmaamo yuxibuhum ilaahay waa jecelya wayuxibuunahu iyaguna waa jecelya adilatin waa kuwo u dulaysan oo u dhaganugul nugul cala lmuminiina muminiinta acizatin waa kuwo ku ad adag cala lkaafiriina gaalada yujaahiduuna waa u jihaadayaano waa u dagaalamaya fii sabiil اlaahi ilaahay jidkiisa walaa yakhaafuuna ka biki maayaan lowmata laa'im mid canaanta canaantiisana ka biki maayaan ayadan iyaduna waxay tilmaamaysaa alla subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeye wax jeclaado inuu wax jeclaado ayay waxa weeye inoo tilmaamaysa ifat ayaa ku sugan alika kaasi fadlullah ilaahay galladiisa weeye yuutiihi waa siiya man yashaau cidda uu doono wallaahu alle waasicun waa alle waxa weeye khayrkiisu uu waasiciya caliimun waa alle cilmi badan wey yacnii alla waasica oo cilmigiisu uu waasiciya naxariistiisu ay waasic tahay khayrkiisu uu waasic yahay oo cid walba uu gaadhaya wey caliimun waa alle cilmi badan wey nusakda qaar waxaa laga dhigay aayadan mid madax banaan oo bayna qawseyn baa la geliyey laakiin aayadaasay la socota maaha aayad madax banaan maaha waa aayadaa hore walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dhammaystirkeeda wey marka nusakda qaar baa sidaa ka dhigay taydoo kale waxay ka dhigeen laba aayadood bay ka kala dhigeen laakiin waa aayad wada socota wey waxaana loo daliishanaya sifat lmaxaba ayaa waxa wey loo daliishanaya wa qowluhu subxaanahu wa tacaala in allaha alla yuxibu waa jecelya aladiina kuwii yuqaatiluuna u dagaalamayay fii sabiilihi jidkiisa safan iyagoo waxa weeye safan kaannahum iyagoo aad moodo bunyaanun dhis inay yihiin marsuus la raseeyey oo dhinaca isku haya oo wax banbannaana ama godoloola aan lahayn taraasu waa safka marka dhinaca la ysku qabto ee gadoloolka la buuxiyo afsoomaalina de waa u taqaanaa kabdada ha la raseeya sooma dhinacay isku hayaan oo la kala fogayn maayo rasa marka malaaigtu saasay u safanayaan dhinacay isku hayaan maxalu shaahidku waxa uu yahay ilaahay waxuu jecel yahay dadka jidkiisa u dagaalamaya ee waxa weeye iyagoo safanoo garba simana jidka all u jihaadaya all waa jecelyah waxaanu ka qaadanayna all subxaanahu watacaala waxyaabuu wax ku jeclaada waxaa ka mida aljihaadu fii sabiili jidkiisa in loo jihaado oo loo dagaalamo waa waxyaabaha lagu kasbado ilaahay inuu ku jeclaado lagu kasbado alasbaab aljaaliba limaxabat illaahi caza wajalla licabdihi bay ka mid tahay wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yihi waa aayadda ugu dambaysa maxabada wa huwa alle alafuuru waa allaha dembidhaafida badan alwaduudu waxa weeye jacaylka badan addoommadiisa wanaagsan jecel alafuur yani kaiiru lgufraani licibaadi waa allaha u dembidhaaf ka badan addoommadiisa waayo afuur waa siiqatu facuul facaalun aw mifcaalun aw facuulu fii karati can faacilin badiilu waa ti waxa wey ibnu maaligu lahaa marka min wsaan mubaalaga waxaa ka mida facuul baa ka mida maxalushaahidkeenu waa alwaduud alwaduud laba macnaa lagu macnay in laga keenay facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa faciil luqadaba waa lagu isticmaala labadaba facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa mafcuul macnaheedu waa maxay waduud ay alladii yuxibu wayawadu cibaada kii addoommadiisa jeclaanaya almutawadidu ilaa wliyaai alwaduud bimacnaa mafcuul haddii laga dhigana waa ka la jecel yahay waa ka la jecelyahay marka labada macne labadaba waa lagu macneeyey miy ay noqonayso ilaahay inuu yahay muxibun mid wax jecel midna ay tahay bimacnaa muxabun ilaahay inuu yahay mid la jecelyahay laakiin labada waxaa sii munaasibsan sida ibnulqayim raximah llahu tacaala uu tilmaamo waxaa sii fiican in la waafajiyo magacyada kale oo uu ka mid yahay magacan hadda ku lamaan ee calaa wasni faacuul ku yimi oo tilmaamaya ficil badan oo alle subxaanahu watacaala ka soo baxaya alafuur yani kaiir lufraani lcibaadi alwaduud kaiir lwuddi wlmaxabati liwliyaai waa allaha waxa weeye aadka u jecel awliyadiisa iyo dadkiisa wanwanaagsan macnahaasaa si xoog badan si loo waafajiyo magacyada noocaasa loo waafajiyo laakiin labadaba waa lagu macneeya innaga laakiin labada keebaa meesha munaasib u sii ah inaynu ka dhigna ku macnayno hadda bimacnaa faacil mise bimacnaa mafcuul faacil sababtuna ilaahay tilmaamihiisaynu ka hadlayn tilmaamihiisana ficiladii ka soo baxayay iyo ifaadkii kale daatiga ahaa ayaa waxa wey aynu ka hadlay marka alwaduud waa allaha wax jeclaada w qwluhu subxaana bism illaahi araxmaan araxiim bism illaah magaca alle ayaan ku bilaabaya arraxmaani allihii waxa weeye naxariista guud naxariisanayay arraxiim allihii naxariista gaarka muminiinta ku ahayd waxa wey naxariisanay halkana waxaynu ka bilaabaynaa lix aayadood oo ku saabsan sifat raxma ku saabsan alla subxaanahu watacaala inuu naxariisto lix aayadoodoo ku saabsan aayadda koowaad shiikhu wuxuu ka dhigay basmalada basmaladana waxaa ku sugan laba magac labada magac mid walba alraxmaan iyo alraxiim waxaynu ka faaidaysanaynaa sifat raxma baa laga faaiidaysanaya waana sifo kitaabka iyo sunnada ku yimi waana ifa ficliya ah ikhtiyaariye ah oo waxa wey ahlusunnati waljamacana ay isku waafaqeen siday tahay baana loo sugaya waxna lagu awili maayo waana raxmad alle subxaanahu watacaala u qalanta ahlulbidacu markay diidayeen waxay sameeyeen waxay ku macneeyeen macne ay makhluuqa ka faa'iidaysteen waxay idhaahdeen naxariistu waa dabacsanaan qalbiga dhacaysa oo keenaysa riqatun fi lqalbi bay idhaahde waa qalbigu cid inuu u jilco u dabco ilaahayna in lagu tilmaamo maaha bay idhahde laakiin culimmadu waxay ugu jawaabeen taa aad macnaynaysaan waa ti makhluuq ta makhluuqu hadday sidaa tahay ka dhalan mayso ta alle subxaanahu wa tacaala inay la mid tahay ka dhalan mayso oo ka laazimi mayso kama laazimayso marka jawaabta koobani waxay tahay ka aad waxa weeye macnaynaysaan ee markaad macnayseen aad diideen waa kii makhluuqa wey laakiin ta waa alla isu sugay waa naxariis isaga waxa weeye u qalanta ta noocaasana naftiisa ayuu u sugay waxa weeye in la suga wey waxay ku awiileen naxariista qaar waxay ku awiileen iraadat lixsaan ilaahay inuu doonayo dadka inuu u samafalo inuu u nicmeeyo inuu wanaajiyo tan noocaasa naxariis la yidhaahda oo bimacnaa waxay u celiyeen sifat liraada ilaahay doonitaankiisa ayay u celiyeen waana laba ifoo kala duwan wey laba ifoo kala duwan weeye iraadadu waa doonitaanka alle subxaanahu wa tacaala wuxuu noqdaa mid waxa weeye uu doonayo kownka inuu ka dhaco wuxuu kaloo noqdaa mid jacayl laga faa'iidaysanayo oo waa waxyaabihii uu jeclaa marka waxa weeye iraado in lagu awilaana waa mid waxa weeye baaila weeye waana laba sifo kala madax bannaan wey iraadadu waa sifo mustaqila adiladeeday leedahay labadeeda noocba raxmadda iyo naxariistuna waa sifo kale oo iyaduna ka gaara araxmaan araxiim muqadimada ayaynu ku soo sheegnay waa laba magac oo sifaturaxma inoo tilmaamaya waxaanaynu soo tilmaanay laba farqi inuu udhaxeeyo mid wata hadda ku laqbeeyey araxmaan yani naxariistiisu ay caam oo magaca raxmaan inuu ka macno wen yahay magaca raxiim inuu ka macno wen waayo ziyaadat lmabna tadulu cala ziyaadat lmacna xagga dhiska markaynu eegno raxmaan baa waasicsan macnihiisuna waa inuu waasicsan yahay oo gaal iyo muslimba waa u naxariistaa raxiimna wa kaana bilmuminiina raxiima macnaha waataynu soo tilmaamay macnaha labaad yaa sheegay naam araxmaan ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay inuu naxariisto waa if uu ku tilmaamay raxiimna ifatu ficli naam yani raxiimna waa raxmadda inuu gaadhsiiyo khalqigiis oo uu ku fuliyo ayaa raxiim macnaheedu noqonaya waana macnahenu tilmaanay ibnu lqayim raxmat ullaahi calayh inuu xoojiyo wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi waa aayaddii labaad ee sifatu raxma inoo tilmaamaysa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wasicta waa deeqday kulla shayin shay dhammaantii raxmatan naxariis baad ku deeqday iyo waa cilman cilmi yani shay walba waxa gaadhay cilmigaaga iyo aqoontaada wax kasta waad ogta naxariistaaduna shay walba waa gaadhay gaal iyo muslimba adduunyada iyo bini aadam iyo xayawaanba intaba naxariista alle subxaanah wa tacaala way gaadhay idan sifat raxma ayaa ayadanayna inoo tilmaantay alle subxaanahu wa tacaala inuu ku tilmaaman yahay laakiin markaynu sifada eegayno aayadii hore aynu tilmaanay sifatu raxma inay tilmaamayso iyo aayadan farqibaa dhexeeya markaynu ka eegayno qaabkay sifadu u sugnaatay waa qaacidan hore usoo sheeg ya ta hore waa magac magacyadana waxaa laga soo qaataa ifo talabaadna ifadii bay ku cadda raxmatan waa ifadiiyo toosa marka marna waxaa laga qaatay magacii magac baa laynoo sheegay magaciina waxaa laga faa'idaysanayaa ifadii marna iyadoo si toosa baa la sheegay labadaba ifaadka in loo sugo waatayna hore usoo tilmaamay iyo wa qowluhu tacaala wa kaana wa aha alle bilmuminiina muminiinta raxiima mid u naxariista ayuu ahaa ilahay waxaa lagu tilmaamay inuu naxariisto oo ifatu raxma uu waxawey ku tilmaaman yahay wa qowluh waraxmatii wasicat kula shay waraxmatii naxariistaydu wasicat waa daboosha kula shayin shay dhammaantii aayaddii horey la macno tahay fii suurati aafir yani naxariista alla shay walba waa gaadh wqwlu kataba waa waajibiyey rabukum rabbigii calaa nafsihi naftiisa wuxuu ku waajibiyey alraxmata naxariis ayuu ku waajibiyey kuma joogto halkaasay ku joogto ayib aniga wuu iska geliyey kataba rabukum calaa nafsihi alraxma wahuwa alafuur raxiim intaasaa bayna qowsayn la geliyey waa lab kal ayadood waa labo kale ayadood kataba rabkum cala nafsihi araxma anahu man camila minkum suuan nacam bjahalati uma taaba min bacdihi waalaxa faanahu afuur raxiim aayadaas waa aayadaas wa huwa alhafuur raxiimna waa aayad labaad kataba rabkum cala nafsihi araxma rabbigii naftiisa wuxuu ku waajibiyey inuu naxariisto alla subxaanahu watacaala isagaa naftiisa ku waajibiyey cidina waxba kuma waajibayso ma lilcibaadi calayhi xaqu waajibu kala walaa sacyun ladayhi daa'icu in cudibuu fabicadlihi aw nucimu fabifadlihi wahuwa alkariimu lwaasicu qaacidadu waa sidaas ilaahay xaq waajiba looguma laha waxna kuma waajibaan laakiin alla subxaanahu wa tacaala naftiisa isagaa ku waajibiyey inuu waxa weey u naxariisto khalqigiisa inuu u naxariisto naxariistaasina waa kullun bixasabihi maaha naxariistu mar walba haddaad xanuunsanayso in caafimaad lagu siiyo haddaad goblan tahay in ubad lagu siiyo haddaad caydhowdo in hanti lagu siiyo waxaa laga yaabaa naxariista inay ka mid noqoto in waxaweeye ubadka waxaweeye lagaa joojiyo way ku halaagi lahaayeen naxariista inay ka mid noqoto alla ogyahay inuu hantida badan kaa joojiyo waxaa laga yaabaa inaad gaalowdo haddaad xoolo badan hesho wahaakada naxariista waxaa ka mida in waxa weeye xad lagaa oogo oo waxa weeye lagu ciqaabo naxariista ayay ka mid tahay adiga lagu naxariisanayo waayo haddii waxa weeye dembiyada waaweynee dadku samaynayaan ee xadadka kale la ysaga daayo oo aan lagu ciqaabin ee ilaahay cadho gelinaya oo maalinta qiyaamo lagala xisaabtamo qofka noocaas ahlaag weyn ku dhacay alxuduudu kafaaraat liahliha xadadka lagaa ogayaana waa kafaara gud iyo dembi lagaaga maydhayo wey marka raxmadda alle meelo badan bay gelaysaa waana qaabo badan maaha waxa weeye qaabka aad u fahamsan tahay ee adiga laga yaabo dani inay kugu muuqato keliya inaanay naxariistu ku sugnayn baa laga yaaba wa huwa alafuur raxiim wa huwa alla alafuur waa allaha dembi dhaafidda badan alraxiimu ee naxariista badan ifatu raxma ayaa ku sugan wa qowlu fallaahu alle khayrun xaafida mid wax xifdiyo ilaaliya isagaa ugu khayr badan wa huwa alle arxamu raaximiin kuwa naxariista ka ugu naxariista badan weeye waayo raxmadda alle subxaanahu wa tacaala waxa weeye waa raxmad waxa weeye xaqiiqiya oo dhaba makhluuqu markuu naxariisanayo waxaa laga yaabaa dan inuu kaleeya ama ujeeddo uu kaleeya ama uu waxyaabo kale ku doonayo abaalgud inuu ku doonayo magac inuu ku doonayo waxa weeye baahi buu qabaa markuu naxariisanayo laakiin ilaahay naxariistiisu waa mid waxa wey taama wa qowluhu subxaanahu watacaala baa lamida marka arxam raaximiin ayaa laga qaadanaya ifat raxma wa qowluhu subxaanahu watacaala halkaa waxaa inoogu dhammaaday ifat raxma waxaa inoo soo socota ifat rida wlqadab waa laba ifo ficliya oo labaduba lidisku ah ilaahay raalli inuu noqdo iyo inuu cadhoodo ku tilmaaman wqowluhu subxaana radia allaahu canhum ilaahay waa ka raali noqday dadkii wanwanaagsana waraduu canhu iyaguna raallibay ka noqdeen in aladiina aamanuu wacamiluu alixaat ulaaika hum khayru lbariy kuwaasaa lasoo tilmaamay iyo aayado kaleba dadka wanwanaagsaninta ayaa waxaa la yidhi radia allaahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday waraduu canhum marka waxaan leenahay allaahu yardaa wa yurdaa canhum ilaahay raalli buu noqdaa isagana raalli baa laga noqdaa laakiin hadda sifada allaynu ka hadlaynaa subxaanahu wa tacaala oo ah alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ciddii mutaysata inuu ka raalli noqonayo alle subxaanahu wa tacaala waana sifo xaqiiqiya oo alle subxaanahu watacaala loo sugayo raalli ahaanshahana waa la fahmaya waa mid alle subxaanahu watacaala u qalmo wey waxay ku awilayaan ahlulbidacu iyagoo diidan sifaatka ficliga ikhtiyaariga ah allah inay waxaweeye ku qunto iyagoo diidan ayaa waxay ku macneeyaan doonitaan bay ku macneeyaan radiya bimacnaa araada thawaab ilaahay wuxuu doonayaa inuu abaalmarin wanaagsan uu siiyo adibana iraadat lintiqaam wlciqaab ilaahay wuxuu doonayaa cadhadiisa waxa looga jeeda wuxuu doonayaa inuu aargoosto ama inuu wax ciqaabo ayuu doonaya doonitaankii bay dib ugu celiyeen ay ku awileen ta noocaasna maxabadaynu kaga soo hadalnay waa mid waxa weeye baailo wey wqwluhu subxaanahu wtacaala waman axadki mutacamidan xaaluu yahay dilkiisa mid u bareeray fajazauhu abaalmarintiisu jahanamu jahanama wey khaalidan fiiha xaaluu yahay mid ku waaraya gudaheed waqadib allah ilaahay waa u cadhooday calayhi dushiisa walacana naxariistiisana waa ka fogay wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban caiima cadaab weynna alla waa u diyaariyey maxalu shaahidku waaib allah calayh waa ficil alla loo nisbeeyey alla inuu sameeyo cadhada oo cadha ka soo fusho oo cadho uu ku tilmaaman yahay ayay aayaddanina inoo tilmaamaysa marka waa laba sifoo isku mutaqaabila ilaahay ciddii ka mutaysata raalli ahaanshana waa ka raalli noqonaya ciddii cadho ka mutaysatana wax cadho gelinaya la yimaadana alla subxaanahu wa tacaala waa u cadhoonaya mana bannaana in lagu awilo ilaahay inuu doonayo intiqaam iyo ciqaab inuu doonayo laakiin cadho aanu ku tilmaanayn taana waxay ka dhaliyeen waa ifatu ficlin waxyaabo soo cusboonaanaya ilaahay kama soo fulaan bay yidhaahdeen ta kale waxay yidhaahdeen cadhadu waa khalayaanu dami hadduu qofku cadhoodo waa dhiiggiisa oo kacay oo karay dhiiggoo karay ilaahayna in la yidhahdo dhiiggiisaa karay saxma marka taa jawaabteeduna waxay tahay dhiigga karayaa sheegaysaa waa kiinna wey waa kiinna laakiin alla wuxuu isku tilmaamay inuu cadhoonayo cadhada allana inaad taada ku shabbahda maaha qaacidaduna waxay tahay kullu mucailin mumail wa kullu mumailin mucail laba qoloo kala madax bannaan baynu soo sheegay mucaila waa kuwa ilaahay tilmaamihiisa diida jahmiyi muctail ashaacira waa mucailo iyo qolaaynu u bixinay mumaila mushabiha intay sugeen bay khalqiga u ekaysiiyeen labaduba waa isku soo dhacaya marka ninka mucailka ah siduu mushabihu yahay wuxuu mushabihu yahay maxaa keenay tacdiilkan inuu sameeyo awalan aayadiibu wuxuu ka dhigay tashbiih waa taa aynu hadda joogno waadib allah ilaahay baa cadhooday buu maqlay markiiba wuxuu ula kacay cadhadii bini aadamka adabkii wuxuu ka dhigay adabulmakhluuqii buu ka dhigay tashbiih buu ku dhacay dabeedna markuu tashbiiha ku dhacay buu u baahday inuu diido allahu laa yaqdab buuri alla ma cadhoodo alla ma cadhoodo marka diiditaanka waxaa ka horeeye maxay tashbiih baa ka horeeye tashbiih baa ka horeeye qolada kalena tamiil bay ku dhaceen laakiin tamiilka waxa uga horeeyey taiil taiil baa waxa wey ka horey taiilkaasi waa maxa alla subxaanahu watacaala markuu tilmaamihiisa isu sheegay ee uu raaciyey khalqigiisu inaanay u ekayn inaanay u ekayn ayaa waxay sameeyeen macnihii ay ka fahmeen wuxuu noqday macne waxa weeye aan ahayn macnihii loogu talagalay waxayd inay u fahmaan magacyadaas iyo tilmaamahaas kuwa ilaahay u qalma oo kuwa khalqiga ka duwan baa laga doonay ayaa laga doonaya waqadib allah ilaahay waa cadhooda inay u fahmaan sida ahlu sunnuhu u fahmeen ilaahay inuu cadhoonayo cadhadaasina ta makhluuqa ay ka duwanta ayaa laga doonaya macnahaasaa laga doonaya marka macnihii bay ka tageen tacdiilku waa maxay waa madhnaysiin macnihiibay meesha ka saareen dabeedna waxay ku macneeyeen waqadib allah ilaahay waa cadhoonaya sida cadhadaydoo kale ayuu cadhoonaya macnihii laga fahmayeyna way ka tageen naska laga fahmayey waayo horeynu u sheegnay labadaasi inay wada socdaan laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir marka ilahay wax loo sugayo waxaa ku lahan laysa ka milihi shay baa ku lahan iyagu kaasay ka tageen laysa ka milihi shay bay ka tageen marka waxa weeye tamiilka dembigeedina waa qaadanaya taciilka dembigiisana waxa wey waa qaadanaya laakiin qolo walba kii muuqanayay ee xaalku uu ku dambeeya lagu magacaabo mucailadu markay tashbiih sameeyeen maxay ku dambeeyeen taciil ayay ku dambeeyeen kaasaa loo nisbeeyey qolada kalena waxay ku dambeeyeen tashbiih iyo tamiil kaasaa waxa wey lagu magacaabo laakiin labada waa ku gurusuganta ayadan waxay noo tilmaamaysaa waxyaabaha ilaahay waxa weeye lagu mutaysanaya cadhada alle ayay noo tilmaamaysa oo ah qatli la dilayo qof mumina welibana si badheeda loo dilayo welibana xadgudub loo dilayo xadgudub loo dilay ya mise badheer baa ku filan badheed iyo xadgudub ma isku mid ba hay maxaa ku baxay xadgudub yani qofka xaq lagu dilayo qof mumina baad qisaastiisa leeda qoortaad doonaysaa inaad ka goyso yaqtul mumina miyaad ilowsanta mise baheer baad u dilaysa baheer baad u dilaysa laakiin xadgudu maaha xaq baad u leedahay aayadaha kale aynoo cadaynay xarama allaahu ila bilxaqi marka cudwaan waa mar walba iskala socota naam wajazauhu jahannamu khaalidan fiiha shan goodi baa loo sheegay jahanam in lagu abaalmarinayo khuluud inuu ku waarayo waqadib allah alla inuu cadhoonay lacnad in la lacnaday cadaab weyni inuu sugayo haddana waynu arkaynaa kolley fitnooyinka waxa weeye dhacaya shalay baa la sheegayey degaanada qaar somalilan ka mida gobolka sanaag labaataneeye wax ku dhowdhow inay dhinteen oo waxa weeye dee muminka mutacamidka ah ee welibana xadgudubka loo dilay qabyaalad iyo aano iyo wixii lamida ilahay waxaanu weydiinaynaa inuu waxaweye nabadgelyo waxaweye dhex colaadana waxaweye ka dhex saaro waa musiibo aad u weyn maanta xal kalaynu marayno in waxaweye qabiil laysu dilo oo welibana dad intaa leg ay ku dhintaan waa shay waxaweye eh, aad iyo aad waxaweye u weyn eh, qatliga mumin la dilayaana sidaynu arkayno aayaadkaasi inoo tilmaamayaan waa dunuubta ugu waaweyn marka gaalnimada laga yimaado dembi qof muslimi sameeyo muslim oo ka weyni ma jiro naf waxa weeye muslimada bareer iyo xadgudub inuu u dilo waa dembiga ugu weyn sidaa awgeed baa ilaahay xaalkiisa u waxa weeye aad iyo aad u adkeeyey wa qowluhu subxaanahu wa tacaala nabiguna waa kii tilmaama calayhi salaatu wasalaam yani laa yazaalu lmuminu fii fisxatin min diini maa lam yusib daman xaraama qofku nafis buu haystaa jamcuu la tukanaya jumcuhuu oogaya xajkuu aadaya dadku la dhaqmaya waa cibaadaysanaya waa la soomaya diintiisa wuxuu u haystaa ila diinta in badan baa bulshada kaaga xidhan in badan oo diintaada ka mida baa bulshada kaaga nafis buu diintiisa u haystaa maa lam yusib daman xaraama maalintaa uu dhiig galo ayuu dhulkoo dhan la dhaqdhaqaaqaya oo dhulku siduu alla u waasiciyey cidhiidhi la noqonaya xadiikii bukhaari cabdulaahi bni cumar wakiilah ina min wardaati lumuur allatii laa mahraja liman awqaca nafsahu fiiha safku damin biayri xilli waxyaabaha halista ah wartuu ku dhaca yani musiibo weyn qofku ayuu ku dhacay waxaa ka mida ah musiibaadka waaweyn ee qofku uu ku dhaco naf inuu xaqdaro ku dilo waa musiibo aad weyn ilahay naguma salido wa subxaanahu wa tacaala alika kaasi yani wuxuu ku dhacay aayaddii ka horaysay fakayfa ida tawafathum almalaaika yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum baa la soo sheegay malaaigtu inay garaacayso wejiyadooda iyo xaggooda dambe naftana ka qabanayso alia kaasi wuxuu ku ahaaday biannahum yagu bisababi annahum yagu itabacuu inay raaceen maa ashad allah wixii ilaahay cadhogelinayay wa karihuu iyo inay diideen ridwaanahu wixii ilaahay raalligelinayay raalli ahaanshaha alle inay waxaweye diideen aayaddan waxay noo tilmaamaysaa ifat assukhud ama assakhat iyo ifat ria labadaba waynoo tilmaantay riwaana ifat ria baa laga qaadanaya yani wixii ilaahay uu raalli inagaga noqonayay ridwaan allah wixii ilaahay uu ku raalli noqonaya way diideen wixii ilaahay cadho gelinayana way dabagaleen marka ilahay inuu cadhoodo iyo inuu raalli noqdo labadaba ayadda waa lagu tilmaamay ama na yani waa masder waa laga keenaa asakadna isagana waxa wey waa laga keenaa labada waa banaanta waana cadhada asukad waladab labaduba waa cadhada wey keebaa daran labadaba waa le asukd ashad اladab cagsigana waxa wey waa le aladab ashad sukd laakiin cadhada un ayaa looga jeeda wqowluhu tacaala falamaa goorti aasafuuna ay aqdabuuna ay naga cadhaysiiyeen intaqamnaa minhum waanu ka argoosannay aasafuuna asaf waxaa lagu macneeyaa bimacna alghadab wa bimacna alasaf ay alxusn wa qaala yaa asafa calaa yuusuf taasi waa xusni wey asaf bimacna alxusn fulaanun asiif ay xasiin macnaha ilaahayna xusni laguma tilmaamo waayo murugadu waa naqsi wey laakiin asaf bimacnaa aab ilaahay waa ku tilmaamay falama asafuuna ay aqdabuuna ay naga cadhaysiiyeen aayaddan waxaa kaloo ku sugan daliil aad u xoog badan oo diidaya taawiilka ahlulbidacu ay awileen sifat lghadabka taawiilkaasi wuxuu ahaa aynu soo tilmaanay adabku inuu yahay ama asafku ama sukhdigu inuu yahay iraada alintiqaam iyo wixii lamida aayadanina waa inoo kala qaata falammaa aasafuuna markay naga cadhaysiiyeen intaqamnaa minhum waanu ka argoosannay iyaguna waxay u wataan inay isku macno yihiin oo falamaa aasafuuna bay ku macnaynayaan falamaa aasafuuna yani waxaanu doonnay aargoosigooda ayaanu doonnay intiqaamkii bay ku macnaeyeen marka all subaanau wataaala waa sidaa uu kala aaday alsaf waa ifo alla uu leeyah intiqaamkuna waa aharu tilka ifa waa saamayntii ka dhalanaysa alla hadduu cadhoodo muxuu samaynaya yantaib wa waa argoosanaya waana ciaabaya ciddii waa cadhooday marka cadhada waxaa ka dhashay intiqaam iyo ciqaabbaa ka dhashay labadaas iyagu isku khaldeen marka ayadana aynoo caddaysay oo waxyaabaha lagu burshinayo qolyaha ifaadka alla awilaya wqwluhu tacaala iyo qowlkii alla wuu yidhi walaakin kariha allah alla waxa uu diiday in bixitaankooda ay munaafiqiintu jihaadka u baxayaan fahabatahum waa ka cusleeyey oo waa ka fadhiisiiyey inay waxaweeye dagaalka u baxaan walow araaduu lkhuruuja la lahu cudda hadday bixitaan doonayaan waa u diyaargaroobi lahaayeen walakin kariha llahum bicaahum hase yeeshee allaa diiday inay dagaalka u baxaan faabbatahum yani tabiit caajis buu geliyey wey fakasanahum wacajazahum ilaahay cajsi buu geliyey oo dagaalkiibaa laga fadhiisay waqiila qcuduu maca alqaacidiin kuwa fadhiyana la fadhiista dumarkii iyo caruurtii la fadhiista oo kuwa la shirabale wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla weyli kabura waxaa weynaaday halkaana waxaynu ka qaadanaynaa sifat lkurhi oo la macnaa ah cadhada iyo sukhdiga iyaduna la macnaa ah alla inuu wax diido waxna nacabya wax karaahiyaysanay ayaa laga faaiidaysanay kurhi bimacna budi wey isaguna wa qowluhu tacaala kabura waxaa weynaaday maqtan xagga cadhada cinda allahi ilaahay agtiis an taquluu inaad ku hadashaan maa laa tafcaluun waxaydan samayna almaqtu ashadd ladab cadhada iyo nacaybka ka ugu daran ayaa maqti la yidhaahda markaasaa welibana maqtigiibaa lagu sii tilmaamay inuu weyn cadhada alle inay weyn tahay oo ay ku weyn tahay an taquluu maa laa tafcaluun qofku wlkiisa iyo ficilkiisu inay kala duwanaadaan oo nifaaqu sameeyo nifaaqaasi ha noqdo kii xaqiiqiga ahaa oo bimacnaa qalbigana uu gaalnimo ku haysto afkana uu islaamnimo ka sheeganay afkana islaamnimo ka sheeganay ama ha noqdo kii camaliga oo waxa weeye qof muslima uu yahay waxa weeye beenta iyo waxyaabo badanna waxa weeye samaynaya qofku inuu afka wax ka sheego wanaag ka sheego ficilkiisuna uu ka duwanaado waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn halista atamuruuna naasa bilbiri watansawna anfusakum waqowluhu tacala iyo qowlkii alla ayaa la mida halkaa waxaa inoogu dhammaaday sifaad isku wada macno ah sifatu alkur wa sifatu lsaf wa sifatu asakab wa sifatu ladab wa sifatu dhow ayadoodoo tilmaamaya alla inuu imanayo ifatu ltyaani wlmaji alla inuu imanayo waxa weeye khalqigiisa uu imanayo hal yanduruuna ma sugayaan ila an yatiyahum allah ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii ulalin daruura inuu ugu yimaado ama hadh inuu ugu yimaado oo min alghamaan daruuraha xaggiisa ah wlmalaaikatu iyo malaaigtu inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan maalinta qiyaame dadku markay mowqifka taagan yihiin ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu imanaya wuxuu ugu imanaya iyadoo ay weheliso wax dadka hadhinaya dulal oo daruura ah waa daruurta cad ayaa waxaa lagu tilmaamay hadh inay tahay waana isku mid wax dadka hadhinayao daruura ah ayaa la tilmaamaya wlmalaaikatu malaaigtuna ayay marayso mawqifka marka la taagan yahay ilaahay baa imanaya wuxuuna u imanaya lilfasli wlqadaai bayna alkhalq si dadka loo kala xukumo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir loo kala noqdo ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay imaatin inuu yimaado sideedaana loo sugaya ahlulbidacu waxay leeyihin makhluuqa ayaa intiqaala ilaahay u munaasib uma aha inuu taxawulo ama uu intiqaalo oo meeshii uu joogay meel kale uga guuro xawaadista noocaasee soo cusboonaanaya ilahay laguma tilmaamo laakiin qaacidadii guud hore uga jawaabnay ilaahay naftiisa ugama aqoon badnidin kama aftahansanidin kama run badnidin ummadda ugama naseexo badnidiin isagaa isku tilmaamay inuu imanayo waa in sideeda loo sugo wa qudiya almru amarkana waa la dhammeeyey oo de halaagooda lagu dhameeyey gaaladiibaa laga hadlayay wa ilallahi ilaahay xaggiisa oo keliya turjacu lumuur ayaa waxyaabaha loo celiya wa qowluhu tacaala hal yanduruuna ma sugayaan ila an taatiyahum almalaaika inay malaaigtu u timaada mooyaane maalinta waxa weeye qiyaame aw ama yaatiya rabu ama adduunyada inay ugu yimaadaan nafta inay ka qabtaan taatiyahum almalaaika aw yaatiya rabuka ama rabbigaa inuu u yimaado si uu dadka u kala xukumo markay mowqifka taagan yihiin aw ama yatiya inay u timaado bacdu aayaati rabbik calaamadaha rabbiga ee waaweyn ee qiyaamaha calaamadaha u ah qaar ka midii ay waxaweey u imanayaan mataasay sugayaan ayadda waxaa lagu tilmaamaya saddex shay oo tilmaamaya maalinta dambe tilmaamaya ama qiyaamo tilmaamaya saddexduna way kala dambeeyaan midi waxay tahay an taatiyahum lmalaaika dadkan gaalada ee hadda gaaloobay loo taag layahay ma waxay sugayaan dhimasho tawafatu rasuluna wahum laa yufariduun malaaigtii oofsanaysa inay u timaado waidaa maata qaamat qiyaamatu qofku hadduu dhintana qiyaamadii baa u bilaabantay aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ama ay u timaado calaamadihii qiyaamuhu ay u yimaadaan uluucu shamsi min maqribiha iyo calaamadihii la midka ee waaweynaa ama yatiya rabbuk ama maalinta qiyaame marka la isa soo saaro rabbigaa inuu u yimaado si uu u kala xukumo ma intaasay sugayaan taasina waa takaba dambaysta awod labadan kalena waa adduunyada maxalu shaahidku waa ityaan llahi jala wacala ilaahay inuu imanayo xilli cayimanna inuu imanayo oo waxa weeye la inoo sheegay oo mowqifka qiyaame inuu imanayo waqowluhu tacaala kalla waxa weeye sidaa maa idaa dukat lardu dhulka marka la burburiyo ee la gilgilo la dumiyo dakan daka ay dakan bacda dakin waxa weeye gilgilid gilgilidii ka dambayso wajaaa uu yimaado rabbuka rabbigaa uu yimaado iyo walmalaku malaaigtuna ay timaado waa ismu jinsin malaaigtoo dhan baa loo jeedaa hal malag ma aha walmalaku ay walmalaaikatu malaaigtuna ay timaado safan safa iyagoo safan ay safan bacda safin iyagoo safan ay waxaweeye yimaadaan wa jaaa rabuka weeye maxalu shaahidku ilaahay baa imanaya imaatinkaasina waa kii mowqifka weeye laakiin sifada imaatinka ayaa waxa weeye laga qaadanaya wa qowluhu tacaala wayowma tashaqaqu samaa wa yowma maalin xusnabi maxamadow tashaqaqu samaa samadu ay ku dildilaacayso bilhamaam daruuro ay ku dildilaacayso wanuzila malaaika malaaigtana lasoo dejiya tanziilan dejid waxawe lasoo dejiyo yani maalinta iyaame alla uu imanayo aayadani sife cusub inoo tilmaami mayso waxay la socotaa masaladii hadda aynu ka soo hadlaynay marka mowqifka la taagan yahay ayaa alla subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiis ayaa imanaya iyagoo ay weheliyaan daruura ay weheliyaan aayadihii horena waa inoo tilmaameen yaatiyahum allah ظلل من الغmاm واlmalaaئka وjaءa rabka واlmalad halkana waxaa lagu tilmaamay alle subxaanaه watacaala baan lagu sheegin laakiin labadii kalea lagu sheegay samadu daruura ayay la dildilaacaysaa malaaigtana waa la soo dejinaya malaaigtana waa la soo dejinaya waa mowqifka maalinta qiyaame hada wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm maya waa bimacnaa maca wey ah, waa musaaxib bay la tahay maaha daruurtaa lagu dhex jiraa ma aha fii ulal ay maca ulal wey way la socdaan subxaanaka allahuma wbihamdik